alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaana waa kii afartan iyo saddexaad ee ka mida ah kitaabkii khulaasatu nuur اlyaqiin fii siirati sayidi اlmursaliin oo iska lahaa asheekh cumar bnu yaxya bnu cabdiljabaar raxmat ullaahi caleyh addarsu saabicu walcishruun darsiga labaatan iyo toddobaad khilaafatu cuhmaana cuhmaan xilkiisii weeye cuhmaan bni cafaan waxaan ka soo baxnay khilaafadii abubakar iyo cumar labadaas soo maa bacda dafni اlkhaliifati khaliifadii aasitaankiisa ka gadaal cumara cumar ahaa cumar aasitaankiisii intii la xabaalay kadib ijtamaca waxaa isu yimid assitatu lixdii aladiina kuwaasoo cahidda uu kala ballamay ilayhim ayaga xaggooda cumaru cumar bishuuraa wada tashi fi ikhtiyaari اlkhaliifati madaxweyne doorashadii lixdii nin oo kala dardaarmay lixdii nin baa kulmay lixdee bay ahaayeen ya kow labo saddex afar shan lix lixdaa soo maahan jasakum lla khayra fatafaquu waxay isku waafaqeen lixdoodii calaa tarkihaa khaliifada khilaafada iyo xilka uga tegiddeeda licaliyin cali ay u daayaan iyo wa cumaano cumaan mar haddii laba loo daayey afartii kalea waxay isku waafaqeen labadiinaa nin ayaanu mid ka mida u dooranayna kow wa an yakhtaara inuu doorto cabduraxmaan ibnu cawfin cabdiraxmaankii ina cawf ahaa axadahumaa labadooda midkood waxay yidhaen horta labadiinaa nin baa noo sharaxan cumaan iyo cali labadiinna kee la dooranayaa cabdiraxmaan ibnu cawf baan u daynaa leh markaasuu axaadiiska waxaa ku soo arooray labadoodii mid walba goonaysa intuu ballan uga qaaday haddaan adiga ku doorto cadaalad ma samayn haa haddaan walaalkaa doorto ma raacaysaayo khayrka mau raacaysaayo ma u kaalmaynaysaa haa labadiiba ballan markuu ka qaaday kabacdi buu hawshaa dhameeyey ayib fakhtaara wuxuu doortay biijtihaadihi asaga dadaalkiisa iyo wa mushaawarati jamcin dad badan la tashigood oo min asaxaabati saxaabada ka mida iyo wa umaraa'i iljeyshi ciidanka hogaamiyaashiisii cumaana cumaan ayuu doortay fabaayaca wuu la baayactamay hu asaga bilkhilaafati madaxtinimada watabica way raaceen hu cumaan annaasu dadkiina waa ku raaceen waa diyaar biira walamaa tamat markay dhammaystirantay albaycatu baycadii sacida wuxuu koray cumaanu cumaan mimbarka ayuu koray wa khaaba wuu khudbeeyey khudbatan khudbo minhaa waxaa ka mid ah, muxuu idin qorayaa wa khaaba wuu khudbeeyey khudba mise khadbatan muxuu ku qora khudbatan khudbo minhaa waxaa ka mid ah alxamdu mahad lilaahi allay u sugnaat hadal rabti inaad bilowdid oo wax ka hadashid alxamdu lilaah ka bilow ayuhannaasu dadow ittaquu ka baqa allaaha alle ilaahay ka baq awaamirtiisa qaata wuxuu idinka reebane ka hara inna dunyaa adduunyadu kama sidii weeye akhbara uu ka warramay allaahu alle canhaa xaggeede lacibun waa ciyaar wax lagu dheelo iyo wa lahwan wax qalbiga uu ku mashquulo lahwiga waa waxa qalbiga qofka bani aadamku uu ku mashquulo wey laahiyatan quluubuhum soo qur-aanku mid arag waziinatun qurux weeye iyo wa tafaakhurun isufaantan oo baynakum dhexdiina ahaaday iyo wa takaahurun badsasho oo fil amwaali xoolaha la isu badsanaya iyo wal caruurta ka mahali kayfin waa roob oo kale kayf waa roobka wahuwa aladii yunazilu alkhaytha hua ladi yunazil laya waa midka roobka soo weliba roobka tirada badan baa loo yaqaana ayka ka maali khayfin waa sida roob oo kale roobkaasoo acjaba uu yaabgeliyey alkufaara gaaladii ma aha maanta alkufaara beeralaydii nabaatuhu wuxuu soo saarayey dadkii beeralayda ahabaa waxaa cajabgeliyo ay ku farxeen wixii beertooda uu ka soo saaray roobku kufriga asalkiisa waa la qariyo qolyaha beeraleydana waxaa kufaar loogu bixinayaa dee abuurkiiba inta qariyaan oo meesha ku aasaan buu mira soo saaraya acjaba alkufaara beeraleydii uu yaab geliyey nabaatuhu roobku wuxuu soo saaray dayib uma yahiiju wuu qalalayaa wixii roobku soo saaray dee roobkii markuu tago wuu qalali fa taraa waad arkaysaa huu shaygii musfaran asagoo cagaar noqday uma yakuunu wuxuu ahaanayaa xutaaman burbur shaygii markuu qalal caleenta haddana wuu burburayaa wa fil aakhirati aakhira dhexdeeda waxaa ku sugan cadaabun cadaabkaasoo shadiidun daran iyo wa makfiratun dembi dhaaf oo minallaahi alle xaggi ka ahday wa ridwaanu raalli ahaansho aakhare labadaasaa taalla cadaabun shadiidun wa makfiratun cadaab daran iyo dembi dhaaf iyo raalli ahaansho wamal xayaatu noloshii maaha addunyaa ee dhoweyd ilaa mataacu lquruuri kadada raaxadeeda maaha wax kale ma fa khayru lcibaadi addoommada kan ugu khayr badan fiihaa adduunyada dhexdeeda man ruuxi weeye cusima la ilaaliyey bilaahi alle lagu ilaaliyey diintiis wastacsama qabsaday bilaahi alle iyo wabikitaabihi kitaabkii khudbada qiimaha badan buu jeediyay asilatun su-aalo maadaa facala maxay sameeyeen alsaxaabatu saxaabadii asitatu ee lixda ahaa bacda dafni cumara cumar aasidiisii ka gadaal wa calaa ayi shay-in sheegeebay itafaquu isku waafaqeen marka koowaad dee waxa weeye dadkii way isu yimaadeen oo shir bay qabteen marka labaadna waxay isku waafaqeen inay hawsha u daayaan cuhmaan iyo iyo cali man ikhtaara yaa doortay yuu doortay man axadkeebuu ikhtaara doortay cabduraxmaan ibnu cawf lilkhilaafati xilkayuu u doortay cuhmaan maadaa facala cuhmaanu cuhmaan muxuu sameeyey bacda mubaayacatihi la ballamadiisa ka gadaal markii lala baayactamay wuu khudbeeyey addarsu thaaminu walcishruun darsiga labaatan iyo sideedaad man huwa cumaanu cumaan waa kuma maxaad ka taqaanaa cumaan huwa asagu cumaan ibnu cafaan bni abilcaas wey yajtamicu wuxuu kula kulmaa maca rasuuli rasuulka la jirankii fii jadihi awowgii athaalida ee saddexaad wahuwa cabdumanaaf nebiga iyo asagoo xigtay ahaayeen saddex bay kala odayga saddexaad bay ku kulmaan nebigu waa muxamed ibnu cabdilaahi ibnu cabdilmualib ibnu haashim manaafkaasi isu yimaada wulida waa la dhalay bacda miilaadi rasuuli rasuulka dhalashadiisa ka gadaal binaxwi khamsi sanawaatin shan sana wax la mida meelaha shan sanuu nebiga ka dambeeyey sal alay slam markii nebigu uu dhashay shan sano kabacdi bucud baan dhashay ha u qaadanin in laga wado markii nebiga lasoo diray kabacdi dhashay markii nebiga lasoo diriyey nin weyn buu ahaa ee nebigoo dhashay oo shan sano jira markuu nebigu dhashay oo shan sano jira kabacdi cumaana dhashay wa shabba wuxuu ku soo barbaaray cala dabeecad alkarimati ee wanaagsan iyo wasiirati qaab nololeed alxasanati ee wanaagsan xayiyan ruux badan buu ah cafiifan ee dhowrsooni badan weligii ma zinaysan khamra ma cabin sana ma u sujuudin weligii ruux wanaagsan buu ah xataa waagii islaamka ka horreysay xadara wuxuu ka qayb galay jamiica alghazawaati duulimaadyada dhammaantood maca rasuuli rasuulka la jirankii sala allahu calayhi wasalam wixii duulaan ahaa oo jihaad ahaa oo nabigu uu gelayay kulli waa la socday ilaa khaswata badrin duulaankii bader maahane dagaalkii bader kama qeybgelin sabab liinshiqaalihi wuxuu ku mashquulsanaa bitamriidi zawjatihi xaaskiisa baxnaaninteeda iyo daryeelideeda ruqayata binti rasuulilaahi rasuulka alle gabadhiisa ahayd ruqayada inan rasuul ahayd oo xaaskiisa ahayd oo xanuunsanayd ayuu ku hara wa anfaqa wuu bixiye maalahu xoolihiisii alkahiira ee tirada badnaa fii khaswati tabuuka duulaankii tabuuk akthara wax ka badan mimaa waxa jaa-a uu la yimid bihi asaga hayruhu asaga cidaan ahayn raggii kale xoolahay la yimaadeen wax ka tiro badan buu dullaankii tabuukna ku bixiye wa tasawaja wuxuu guursaday bintay rasuuli rasuulka labadiisii gabdhoodba sal alay wasalam laba gabdhood oo walaalaha shareecadeenna inaad labadaba hal wada guursatay ma qabto lama ogola waa xaaraam guurkuna ku ansixi maayo ma la fahma tii hore unbaad qabi maahane tan dambe meherkeedu ma ansaxayo laakiin waxaa laga hadlaya waxa weeye mid buu qabay way ka dhimatay mid kalea la siiyey ma la fahma gabadha aad qabtid hadday kaa dhimato walaasheed waa guursan kartaa haddaad kala tagtaan oo isfurtaan walaasheed waa guursan kartaa laakiin adoo iyadii qaba baan walaasheed guursanaya lahooya ama laaaba ama lahooye aaba maya waxaa la a eedadeed waxaa la mida eh, habaryarteed waxaa la a hooya hooyada weligeedda ma guursan kartid ba iyada ayib marka labadaa gabdhood ee nebiga sala allahu calayhi wasalam ayuu guursaday ruqayata iyo wa ummi kulfuum walidaa sidaa awgeed baa sumiya waxaa lagu magacaabay dannuureyni laba iftiinle laba iftiinle asilatun man huwa cuhmaan ibnu cafaan man huwa cuhmaanu cuhmaan ibnu cafaan ibn abilcas waad garanaysa udkur sheeg maa waxaa tacriifuhu aad ka garanaysa can akhlaaqihi akhlaaqdiisa radia allahu canhu waxaa weeyaan shaba cala akhlaaqi kariimati wasiirati alxasanati xayiyan cafi waa kaa ayib ayu gaswatin duulaankeebuusan lam yaxdurhaa ka qaybgelin dagaalkii badar walimaadaa sabab muxuu ga qaybgeli waaye xaaskiisuu baxnaaninayay fiima maxaybuu anfaqa ku bixiyay amwaalahu xoolihii fii sabiililahi iyo dagaalkii tabuuk limaadaa sumiya maxaa loogu magacaabay dan nuureyni lianna labadii gabdhoodoo nebiga qabay sal alla alih wasalam addarsu taasicu taasicu walcishruun darsiga labaatan iyo sagaalaad futuuxaatu cuhmaana cuhmaan futuuxaadkiisii iyo furashooyinkiisii magaalooyinka gaalada u ka furtay akhadat waxay bilowday bacdulbuldaani magaalooyinka qayb ka mid ah allatii magaalooyinkaasoo uftutixat la furtay fii cahdi cumara cumar wakhtigiisii tanqudu inay ka baxayso alcuhuuda ballamadii magaalooyinkii cumar wakhtigiisii lasoo xerogeliyey oo qaarkood heshiiska lala galay markay arkeen cumar inuu dhintay bay ballankii ka baxeen qaar gaaloobay qaar awalba gaalo ahayo ballankii ka sii baxay fajahaza wuu diyaariyey cuhmaanu cuhmaan radia allahu canhu allah ka raali noqday aljuyuusha ciidamadii liikhdaacihaa suu ugu soo celiyo ugu soo dabaalo ilaa taacati hoggaansan inay hogaansamaan oo dowladda islaamka ay ka amar qaataan si loogu soo dabaalo loogu soo celiyo ayuu ciidamo u diray jamaca wuxuu u kulmiyey ashaama shaam limucaawiyata bni abi sufyan shaam wuxuu u diray mucaawiyat bn abi sufyaan faqaama wuu istaagay bilkhazawaati duulimaadye ayuu u kacay mucaawiya baran xagga dhulka iyo wa baxran xagga baddaba beri iyo badba xataa wasala ilaa u galay tafliisa tafliis meesha loo yaqaano georgia ilaa halkaa u galay caasimadaasi wadanka iftataxa wuxuu furtay cabdulaahi bnu abi sarxin ifriqiyata ifriqiya ayuu furtay kullahaa dhammaanteed fa casala cuhmaanu cuhmaan baa wuxuu xilka ka qaaday camaara bn bn eh, ibnilcaas camarkii ina caas ahaa buu xilka ka wareejiyo ka xayoobiyey waali misra masar gumartooraheeda iyo guddoomiyaheeda ahaa wa cayana wuxuu u magacaabay cabdallaahi bna abi sarxin badalahu camar ibni caas bedelkiisii cabdullaahi bna abi sarxi buu geeyo yidhi halkaa joog adugu atamat way dhammaystirtay juyuushuhu ciidamadiisii waa saxaabigee fatxa faarisa faaris furashadeeda sanata waaxidin wa halaaثuuna hijiriya sanadkii soddon iyo kow hijiriya wa qaamat way istaagtay fiiha dhexdeeda xukuumatun maamul islaamiyatun ee islaamnimo xaazimatun ee weliba adag jahaza wuu diyaariyey melikulfurs melikuruumi ruum boqorkoodii ustuulan doomo iyo maraakiib cadiiman ee waaweyn waa maraakiibta waxa weeyaan dagaalka oo weliba waxyaalo kaloo lagu sii dagaalamay ay kusii dhex jiraan weye cadiiman ee waaweyn fiihi dhexdiisana ay ku sugan yihiin sittu mi'ati markabin lix boqol oo markab fa saara wuu socday ileyhi xaggiisa cabdulaahi ibnu sacdin ibna abi sarxin ayaa u socday biustuulihi maraakibtiisa cabdulaahi oo asaguna hogaamiye ahaa oo dee masar loo magacaabayna maraakiib buu asna ka haysta oo muslim ah wa kharaja mucaawiyatu mucaawiyana wuu soo baxay min ashaami shaam buu ka soo baxay biustuulihi maraakibtiisi iyo doonyihiisii walama ntashaba markuu bilowday alqitaalu dagaalkii oo dagaalkii uu dhacay in inhasamad way jabtay maraakibu ruumi ruum maraakiibtiisii wastowla almuslimuuna muslimiintu way la wareegeen calaa maraakibihim gaalada maraakibtoodii wa asbaxat waxay noqotay dowlatu cuhmaana dowladdii cuhmaan dowlatan dowlad baxriyatan ee badda loo nisbeeyey badihii bay la wareegeen awl biriga lagu yaqaanay bimaa shay sababkii hanimahu ay haniimaysteen almuslimuuna muslimiintu oo min maraakibi ruumi ruum maraakibteedii min maraakibi ruumi ruum maraakibteedii ka qanimaysteen maraakibta wateen oo dagaal asilatun su-aalo maadaa maxaa dhacay bacda towliyati cuhmaana cuhmaan xil u magacaabidiisii ka gadaal alkhilaafata xilka loo magacaabay waxaa dhacay magaalooyinkii qayb ka midu inay ballanka ka baxeen waqtigii cumar la qabtay maadaa facala muxuu sameeyey mucaawiyatu mucaawiya fii cahdi cuhmaana waqtigii cuhmaan duulimaad badan buu qaaday xagga badda iyo xagga birigaba udkur sheeg futuuxaatu futuuxaati cabdilaahi bni abi sarxin ninkaa furashooyinkiisi wax ka sheeg waa soo mara waatana iyadan meesha ku qoran maraakibtan iyo waxaan inu qaaday udkur sheeg khazawaati lmuslimiina muslimiinta duulimaadyadoodii filbaxri badda ay ku duuleen fii cahdi cumaana cumaan wakhtigiisii hadda wayba qaadeenoo ayagii eh, mucaawiyana meel ka soo baxay cabdulaahi bn eh, abi sarxi meel ka soo baxay ka bacdin ay maraakiibtii la wareegeen addarsu alaaثuun darsiga soddonaad maqtalu cuhmaana cuhmaan dilkiisii weeye kaana wuxaa ahaa yaqlibu calaa cuhmaana cuhmaan waxaa ka qaalib noqon jiray yaqlibu waxaa ka qaalib noqon jiray calaa cuhmaana cuhmaan dushiisa radia allahu canhu alxilmu dulqaadka iyo wa xusnu niyati niyad wanaag niyadiisuna aad buu u qalbi fiicnaa qof dulqaad badanna wuu ahaa fatahama waxay ku tuhmeen bacdunaasi dadka qaarkood ay ku eedeeyeen cumaalahu dadka asaga u shaqeeya cumaan dadka u shaqeeya waxay ku eedeeyeen dadka qaarkood bil jawri darro iyo wadulmi gardarro fa dalabuu waxay ka codsadeen minhu cuhmaan xaggii istibdaalahum nimankan u shaqeeya inuu iska bedelo falam yuxib falam yujib kama usan yeelin dalabahum codsigoodi waa ka diida fahayajuu waxay kiciyeen ahla misra ree misr ree masar iyo wal walkuufati ree kuufa ayay waxa weeyaan boorgaraamiyeen fa thaaruu waxay la socdeen bifitnatin fitno tawallaa waxaa maamulay tadbiirahaa isku dubaridideeda cabdulaahi bnu saba-in alyahuudiyu ee yahuudiga ahaa alladii kaasoo tadaahara muujistay bilislaami nin yahuudiyo cabdulaahi bnu saba la ohan jiro oo muslimiinta ku dhex jiri jiray oo islaamnimo muujistay baa dadkii reer masar iyo reer kuufa iyo inta dhiirigeliyey cumaan dadkan u haysto dulmi bay wadaan dhiig yacab weeye waa in la iska qabto waa inaynu ka hortagno dadkiibuu marka shacabkiibu kiciyey fa saara way socdeen ahuwaaru mudaharaadyadii min misra masar iyo walkuufati kuufa iyo walbasrati basro ila almadiinati madiino caasimadii muslimiinta ahayd bay soo aadeen cumaan joogay wa dalabuu waxay ka codsadeen min alkhaliifati cuhmaanu xilka hayay casla cumaalihi shaqaalihiisa xilka inuu ka xayuubiyo ow khalca nafsihi ama asagu uu xilka iska casilo famtanaca labadiiba waa diiday anna xilka iska casili maaye buu kuwan ii shaqeeyana xilka kama casilayo waan ku kalsoonah faxaasaruuhu way go'doomiyeen waa muslimiin gara waxa go'doominaya amiirkii iyo madaxweynihii muslimiintaay godoon ku go'doomiyeen uma tasallaqa way soo koreen bacduhum qaarkood jidaara daarihi gurigiisa derbigiisa ka soo dhaceen waqataluuhu way dileen walxaal huwa asaguna saa'imun uu sooman yahay yatlu lqur'aana qur-aankana uu akhrinayo isagoo sooman oo qur-aan akhrisanaya oo gurigiisa ku dhex jira baa inta loo yimid baa gurigiisa lagu dhex dila hoos wuxuu qabtay qatalahu waxaa dilay xumraan ibnu suudaan ashaqiyu ee ayaanka darnaa wafataxa wuxuu ku furay cala almuslimiina muslimiinta dushooda baaba shari shar albaabkiis iyo washiqaaqi khilaaf uma nahabuu waxay boobeen daarowhu gurigiisii wadaalika arrinkaasuna fii dilxijati bisha dilxija ayay ahayd sanata khamsin wa min alhijra sanadkii soddon iyo shanaad ee hijrada wa cumruhu da-dihiisuna itnayn itnaani wa hamaanuuna sana sideetan iyo wuxuu jiray laba sano waa waayeel soo maaha sideetan iyo laba sano ruux jira wa muddatu khilaafatihi muddada uu xilka hayana itnaa cashara caaman labi iyo toban sano weeye yaa kaloo labiiyo toban sano hayay cumar maaquu hayay wa kaana qatluhu dilkiisuna wuxuu ahaa sababan wuxuu sabab u ahaa fi inqisaami lmuslimiina muslimiinta qaybsankooda iyo kala tagooda iyo wa qaybsankooda kala tagooda fi inqisaami lmuslimiina muslimiinta qaybsankooda iyo wa tafaruqihim kala tagooda asilatun bima kaana muxuu ahaa yamtaazu mid ku soocanoo caankaa cumaano cumaano cumaan muxuu caan ku ahaa xisho bimaadaa maxay bay itahama ku eedeeyeen bacdu naasi dadka qaarkood cumaalahu shaqaalihii biljawri waاdulmi bimaadaa maxay bay dalabuu ka codsadeen minhu xaggiisa inuu xilka ka casilo kuwaas maadaa facaluu maxay sameeyeen bacda rafdi dalabihim codsigoodii markuu diiday rafdigu waa diidid man tawallaa yaa gacanta ku dhigay tadbiira alfitnati fitnada maamulideeda cabdulaahi bnu saba maadaa facala maxay sameeyeen ahuwaaru qolyihii mudaharaadyaasha ahaa bacda tajamucihi markay isu yimaadeen ka gadaal maxay sameeyeen talo waxay ka codsadeen nimankan xilka ka qada ama adugu iska cazi udkur shee khulaasatan khulaaso can keyfiyati maqtali اlkhaliifati khaliifada dilkiisii qaabkiisii cuhmaane cuhmaana inay gurigii usoo daadegeen kabacdi isagoo qur-aan akhrinaya sooman khulaasatu siirati cuhmaana cuhmaan siiradiisii iyo qaabnooleedkiisii gebagabadiisii iyo wa khilaafatii intuu xilka hayay huwa cuhmaan ibnu cafaan ibni abilcaas wulida waa la dhalay bacda miilaadi rasuuli rasuulka dhalashadiisa ka gadaal binaxwi khamsi sanawaatin shan sano wax ku dhow wa shaba wuxuu ku soo barbaaray cala alakhlaaqi alkariimati akhlaaq suuban cala akhlaaqi akhlaaqdii alkariimati ee wanaagsanayd wa xadara wuxuu ka qayb galay jamiica alghasawaati duulimaadyadii dhammaantood ilaa ghaswata badrin duulaankii badar maahane wa anfaqa wuxuu bixiyey maalahu xoolihiisii fii ghaswati tabuuka duulaankii tabuuk wa kaana wuxuu ahaa kaatiba waxyi rasuulilaahi rasuulka alle waxyigiisa kii qori jiray ayuu ahaa wa tasawaja wuxuu guursaday bintayi rasuuli rasuulka labadiisii gabdhood ruqayata iyo ummi kalhum ahaa walidaa sidaa darteed baa sumiya waxaa lagu magacaabay dan nuurayn mubaayacatuhu la bayactamidiisa bacda dafni alkhaliifati khaliifadii aasitaankiisa ka gadaal cumare cumar ah ijtamaca waxay ku kulmeen asitatu lixdii aladi waxaa kulmay asitatu lixdii aladiina kuwaasuu cahida uu ballamay ilayhim ayaga cumaru cumar bishuuraa wadatashi likhtiyaari khaliifati madaxweyne doorashadiina uu kala ballamay waitafaquu waxay isku waafaqeen calaa mubaayacati cuhmaana cuhmaan la baayactankiisa fa baayacahu nnaasu dadkii baa la baayactamay waqad aqara way ogolaadeen jamiica cumaalihi waqad aqara wuu ogolaado wuu sugay dheh jamiica cumaalihi cumara cumar shaqaalihii u shaqayn jiroo dhan xilkoodiibuu u daayay uma istabdala wuu bedelay bacdahum qaarkood biqayrihim kuwo kaluu ku bedelay xilkiibuu ka qaaday booskoodana kuwo kalu geeyay wa akhadat waxay bilowday bacdulbuldaani magaalooyinka qaarkood tanqudu inay ka baxayso alcuhuuda ballamadii fa arsala wuu diray ilayhaa xaggeeda aljuyuusha ciidamuu u diray fa akhdacahaa wuu soo celiyoo nabadgelyu kusoo dabaalay futuuxaatuhu furashooyinkiisii jamaca cuhmaanu cuhmaan wuxuu kulmiyey oo u kulmiyey ashaama shaam limucaawiyata mucaawiya faqaama mucaawiya wuu istaagay bilghasawaati duulimaadyo baran xagga dhulka iyo wabaxran xagga baddaba xataa balaqa ilaa uu gaaray cumuuriyata meesha cumuuriya loo yaqaana iyo wa tafliisa tafliis waftataxa wuu furfurtay wuu furtay cabdulaahi bnu sacdi sawaaxila ifriiqiyata ifriiqiya xeebaheeda kullaha dhammaanteed fa wallaahu misra masar ayuu u dhiibay cuhmaan wa casala camar ibna caas camar ibna caas oo ehel ahayeenna wuu ka qaada xilkii wajahaza wuu diyaariyey meliku ruumi ruum boqorkoodii usturuu ustuulan ayuu diyaariyey maraakiib waa weyn oo dagaal fa saara wuu socday ileyhi xaggii waxa usoo socday cabdulaahi ibnu sacdin biustuulihi maraakiibtiisa wa kharaja mucaawiyatu mucaawiyana wuu la soo baxay biustuulihi maraakibti fanhazamat way jabtay maraakibu ruumi ruum maraakibteedii wastawla lmuslimuuna muslimiintuna way la wareegeen calayhaa dusheeda wa fii cahdi cuhmaana cuhmaan waqtigiisiibaa tama waxaa dhammaystirmay fatxu faarisa faaris furashadeedii sanata waaxidin wa halaahuuna min alhijra sanadkii soddon iyo koobaad ee hijriga maqtaluhu dilkiisii itahama waxay ku eedeeyeen bacdunaasi dadka qaarkood cumaala cumaana cumaan shaqaalis cumaasu waa shaqaalaha bidulmi gardaro wa dalabuu waxay ka codsadeen minhu cumaan istibdaalahum kuwan bedelashadooda in la bedelo falam yujib muusan yeelin dalabahum codsigoodii fahaaruu way kaceen calayhi dushiisa wa saaruu way socdeen min misra masar laga bilaabo iyo walkuufati kuufa ila lmadiinati madiina ay soo aadeen xagga kuufana kuwa ka yimin xagga masarra kuwo faxaasaruu way go-doomiyeen alkhaliifata khaliifadii cuhmaan ahaa uma tasallaqa way usoo daateen bacduhum qaarkooda way soo kareen jidaara daarihi daartiisa gurigu u deganaa jirdiinkeeda iyo derbigeeda waqataluuhu way dileen wahuwa isagoo saa'imun sooman yatlu akhrinaya alqur'aana qur-aanka adoo qur-aanka ilaahay akhrinaya inay naftu kaa baxda sooma fiicno adoo sujuudsan adoo tukanaya laakiin ka warran adoo macaasi samaynaya hadday naftu kaa baxdo oo ilaahay sacaradiis kugu dhacdo uma nahabuu way boobeen daarahu daartiisii wixii yaalay wadalika arrinkaasuna fii dilxijati bisha dilxija ayuu ahaa sanata khamsin wa sanadkii soddon iyo shanaad wa cumruhu da-diisuna itnayni itnaani wa sana siddeetan iyo laba sanuu ah wa muddatu khilaafatihi itnaa cashara caaman labiyo toban sanay ahayd wa kaana qatluhu dilkiisuna wuxuu ahaa sababan wuxuu sabab u ahaa fii tafaruqi lmuslimiina muslimiinta kala tagooda addarsu alxaadi wahalaahuun darsiga soddon iyo koowaad mubaayacatu caliyin cali la baayactankiisa weeyaan dalla waxay ahaadeen almuslimuuna muslimiintu bacda qatli lkhaliifati khaliifada dilkiisi ka gadaal way sii joogeen muslimiintu walxaal alkelimatu kelimada iyo maamulkuna fi lmadiinati madiina dhexdeeda lihuwaari mudaharaadyaashii ay u sugnaatay dadkii soo mudaharaaday oo soo baxay oo cuhmaan dilay ayaa magaaladii madiina gacanta ku dhigay muslimiintu muddaysaa ku jireen walaysa amaamahum hortoodana ma ku sugnayn man ruux yasluxu u suubada lilkhilaafati xilka qabashadii ilaa caliyu bnu abi aalib caligina abi aalib ha maahan cali kama mid ahayn dadkii huwaarta ahay cuhmaan dilay fadahabuu way tageen ilayhi asagay u tageen maca bacdi saxaabati saxaabada qaarkood ayagoo la socda liyubaayicuusay beeca ula galaan hu cali bilkhilaafati khilaafo famtanaca wuu diiday xilka inuu qabto walamaa alaxuu markay ku celceliyeen calayhi dushiisa ajaaba wuu ka yeelay dalabahum codsigoodii wahuwa yaclamu asagoo og annahu cali yastaqbilu inuu ka hortegi doono fitnatan fitno laa maradda wax celin la yidhahdaa lahaa iyada aysan u sugnaan fitan baa waddanka ka socda inuusan fitankaa iska caabin doonin oo weli kulligii uusan dhabarka waxa gaashaanka u daruuri doonin ogaa wa an tamat markay dhammaystirantay ka gadaal albaycatu baycadii khadaba wuu khudbeeyey fi naasi dadka dhexdooda cumaan baa khudbaynaya faxamida wuu mahdiyey allaaha alle wa ahnaa wuu ammaanay calayhi dushiisa uma qaala wuxuu yidhi ayuha naasu dadow dhegayso ina allaaha alle anzala wuxuu soo dejiyey kitaaban kitaaba haadiyan ee dadka hanuuninaya yubayinu uu cadaynaya fiihi dhexdiisa alkhayra khayrka iyo washara sharkee fakhuduu qaata bilkhayri khayrka wadacuu isaga taga ashara sharka ilaahay kitaabkiisa uu soo dejiya dadka khayrku ugu yeeraya khayrka qaata sharku uga digayayaa sharkana ka hara ka fogaada sharka ittaquu llaaha cibaad allah ittaquu ka baqa allaha alle cibaad allaahi ilaahay addoomkiisiyo fii bilaadihi ilaahay dhulkiisa alla kaga baqa iyo wa cibaadihi addoommadiisaba innakum idinku mas-uuluuna kuwa la weydiinayaa tihiin xataa cani lbiqaaci boosaska aad joogtaan baa la idin weydiinayaa iyo walbahaa'imi xoolaha adiicu llaaha alla ateeca walaa tacsuu allaha caasinina waidaa ra'aytum haddaad waidaa goortay ra'aytum aad aragtaan alkhayra wanaag fakhuduu qaata bihi asaga waidaa goorta ra'aytum aad aragtaan ashara dhibaatana fadacuuhu isaga taga asilatun su-aalo maadaa xadaa maxaa dhacay bacda maqtali cumaana cumaan dilkiisii ka bacdi muslimiintu waxay sii joogeen ayagoon waxba xil loo hayn ilaa man ruuxeebay dahaba aadeen ilaa man ruuxa giisyebay ruuxeebay dahaba aadeen ahuwaaru kuwii mudaharaadyaasha kacdoonka waday xagebay aadeen cali limaadaa maxaybuu imtanaca u diiday caliyun cali awala alamri arrinka markii ugu horreysay uu dareensanaa inuusan hawshaan hawl adag tahay maadaa facala muxuu sameeyey bacda mubaayacatihi markii lala baayactamay kabacdi wuu khudbeeyey adarsu thaani wahalaaثuun darsiga soddon iyo labaad athaani wahalaaثuun man huwa caliyun cali waa kuma huwa caliyu bnu abi aalib bni cabdilmuطalib bni haashimin wey wa huwa asagu ibnu cami rasuulillaahi ibnu cami rasuulillaahi rasuulka alle in adeerki wey ibnu cami rasuulillaahi rasuulka alle adeerkiis wiilkiisii weeye wulida waa la dhalay fi sanati athaaniyati waathalaahuun sanadkii soddon iyo koobaad labaad bacda miilaadi rasuuli rasuulka dhalashadiisa ka gadaal sal lla alay slam rasuulku wey soddon iyo laba sano jira buu cumaiyu cali dhasha waaba markii nebiga nebi laga dhigi rabay markuu dhow walamaa bucida markii la soo diray nebiga calayhi salaatu wasalaam calayhi dushiisa ha ahaato asalaatu naxariisiyo wasalaamu nabadgelye kaana caliyun cali wuxuu ahaa duuna albuluuqi qaangaarnimo mid ka yar ma qaangaarin wa kaana macahu la jirankiina waxaa ahaa wa kaana wuxuu cali ahaa macahu nebiga la jirankii fii mansilihi gurigiisa guriga nebiguna ku noolaa fahtadaa wuu hanuunay cali bihadyihi nebiga hanuunkiisii falam yatadannas iskuma wasakhayn bidanasi ljaahiliyati jaahiliga wasakhdoodii oo khamradii cabbi jireen iyo zinadii iyo asnaamtii ma samayn walam yacbud ma caabudin wathanan sanamna weligii ma caabudin waqad xadara wuxuu ka qayb galay jamiica alkhasawaati duulimaadyada dhammaantoodna wuu ka qayb galay ilaa khaswata tabuukin tabuuka duulaanka tabuuk maahane lianna rasuulallaahi rasuulka ale sala allahu calayhi wasalama ayaa istakhlafa uga tegay hu cali cala almadiinati madiino markuu tabuuk nebigu aadayay caliyo madiine sii joogbi walamaa buuyica markii lagula bayactamay bilkhilaafati xilka infataxa waxaa furmay calayhi dushiisa baabulfitani fitan albaabadeed baa ku furmay wa ahamu lwaqaa'ici dhacdooyinkii kuwa ugu muhiimsanaa allatii taasoo xadatat dhacday fii khilaafatihi wakhtiguu xilka hayeyna waqcatuljamali ratiga waqcadiisii weeye waan sheegi doonaa wa waqcatu sifayn sifayn sifiin sifiin meesha loo yaqaana dhibkii ka dhacay weeye wa xaadidatu taxkiim xukumtagga waxa weeyaan dhacdadeedii weeye wa waqcatu nahrawaan nahrawaan meesha la dhacdadi waa afar dhacdo u fiirsada waqcatuljamal waqcatu sifiin xaadidatu taxkiim waqcatu nahrawaan soo afar ma aha afartaas waa imaan doonaa waana khulaasayn doonaa asilatun man huwa caliyu bnu abi aalib cali bnu abi aalib waa kuma waa sheegnay cali bn abi aalib bn cabdilmualib ibn hashim mataa wulida goormaa la dhalay soddon iyo laba sano markuu nebigu joogay ka bacdi ayna nasha-a buu kusoo barbaaray guriga nebiga sal alla aleyh wasalam maa hiya alghazawaatu duulimaadyadii maxay tahay allatii taasoo lam yaxdurhaa uusan xaadirin duulaankii tabuuq walimaadaa maxay madiinaa looga tegay maa hiya ahamu lwaqaa'ici dhacdooyinkii dhacay kuwa ugu muhiimsan maxay yihiin allatii taasoo xadadat dhacday fii cahdihi afar baan soo mara addarsu thaalithu wathalaahuun darsiga afar iyo waxaa weeyaan soddon iyo athaalith wathalaahuun soddon iyo saddexaad waqcat ljamal waqcat ljamali jamal horta waa neefka geela ah neefka geela weliba ratigaha loo yaqaana lama kow balaqa waxaa gaaray caa-ishata caa-ishoo madiino joogtaa waxaa soo gaaray maqtalu cuhmaana cuhmaan dilkii caa waxaa soo gaaray cuhmaan in la dilay fa khadabat way u khudbaysay annaasa dadka fii makata maka dhexdiisa iyadoo maka joogta bay dadka u khudbaysa waxadat waxay ku dhiirigelisa hum ayaga cala calalmudaalabati in la raadsado bidami cuhmaano cuhmaan dadkii dilay dhiiggiisa in la soo raadiyo fatabica waxaa raacay haa iyada kahiirun in badanoo min asaxaabati saxaabada ka mid a minhum waxaa ka mid ahaa alxatu ibnu cubaydillah iyo wazubayr ibnu fasaarat way la socotay bihim ayaga ila albasrati ilaa basre laga gaaro fastawlat way la wareegtay calayha magaalada dusheeda wastacaddat waxayna u diyaar diyaargarooday lilqitaali dagaalam nimankii ciidamada ahaa oo cuhmaan dilay nimankaa inay la dagaalanto waa caaisha ciidanka ka mid ah walamaa balaqa markuu soo gaaray caliyan cali daalika arrinkaas oo la yidhi ciidan baa duulaan kugu soo ah saara wuu u socday asna ilayha ciidanka xaggeeda fii jeyshin ciidan wa jarad waxaa socotay oo dhacday baynahu cali iyo wa baynaha caaisha dhexdeeda mufaawadaatun hadal kaadad ku dhowaatay tantahi inay ku dhammaato bisulxi heshiis wada hadalladaasi waxay ku sigteen heshiis lowlaa anna qatalata cuhmaana cuhmaan kuwii dilay khaafuu haddaysan u baqi lahayn calaa anfusihim naftooda min alqatli dil oo fa afsadu aysan fasaadin lahayn asulxa heshiiska nimankii cuhmaan dilay oo ciidamada cali ku jira ayaa waxay yidhaahdeen war caa-isho iyo hadday cali heshiiyaan dee inta layna soo qabtaa layna qisaasi doonaa isaan nabadgelyaba u dhicin inaan nabadgelya dhicin waa inaan ka shaqayno oan la heshiinba wanashaba waxaa oogmay oo bilaabmay alqitaalu dagaal bayna aljeysheyni labada ciidan dhexdooda ciidamada muslimiinta wantahaa wuxuuna ku dhammaaday dagaalkaasi binasri caliyin cali inuu guuleystay wa qatli alxata wazubayri zubayr iyo dalxana la dilay wa sumiyat waxaa lagu magacaabay haadihi tan alwaqcatu ee dhacdada ah biwaqcati ljamali ayaa lagu magacaabay waqcatuljamal maxaa loogu magacaabay lianna umma almu'miniina mu'miniinta hooyadood caaishata caaisha radiallaahu canhum kaanat waxay ahayd raakibatan mid saaran cala aljamali maxay saarnayd rati neef geela marka dagaalkuna waa socday iyana neefkaa geelahay saarnayd dagaalkii marka maxaa loo bixiyey waqcatuljamal dagaalkii ratiga neefkii geela lagu dagaalamay waa hagaag uma amara caliyun cali baa wuxuu faray markii caaisha lasoo qabtay biraddihaa caaisha in loo celiyo ila almadiinati madiino maca akhiihaa walaalkeed ayadoo ula socdo muxamadin muxamed ah mucazazatan ayadoo la karaameeyey la sharfay oo mukaramatan la karaameeyey wadaalika arrinkaasuna sanata sittin wa halaahuuna hijiriya waa sanadkii soddon iyo lixaad ee hijriga asilatun su-aalo maada facalat maxay samaysay umulmu'miniina mu'miniinta hooyadood xiinamaa waqtigii balaqaha uu soo gaaray maqtalu cuhmaana cuhmaan dilkiisii ayadoo maka joogta dadkiibay u khudbaysay oo waa dhiirigelisay maadaa facala caliyun cali muxuu sameeyey xiinamaa balaqahu markuu soo gaaray masiiru caaishata ishata caa-isha socodkeeda ila basrati basray usoo socotay isna waa diyaar garooba man afsada yaa qaribay asulxa heshiiskii bayna caliyin cali iyo wa caa u dhexeeyey ciidankii cuhmaan dilay walimaada maxay bay u halleeyeen in la qisaastay ka baqayeen man ashharu man ruux dadka dadka ugu muhim ugu caansanaa waayo qutila la dilay fii haadihi alwaqcati dhacdadaas ayada ah waa zubayr iyo iyo dalxa maadaa xadaa maxaa dhacay bacda intisaari caliyin cali markuu guulaystay ka gadaal waa la qaaday caaisha madiina lagu celiyay wallahu aclam sala allah wbaaraka calaa nabiyina mxamedi waaalihi w